bsmi illaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wsaxbihi wslm ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الsaalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaam الnawowiy raximah اllahu tacaala zakada ayaan ku dhex jirnay waajibnimadeeda siday u adag tahay iyo qofka manciyo waciidka kusoo arooray wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam abi hureyra waxaa nabiga uu ka wariyey nabigu inuu yihi sala allahu alayh ali wasalam maa min saaxibi dahabin walaa fidatin maa min saaxibi dahabin dahab ku u saaxiiba ma jiro oo xoolo dahab yacni haysto walaa fidatin wamaa min saaxibi fidatin mid fido ama silver ama qalin u saaxiiba oo haystaa ma jiro kaas oo laa yu-addii aan gudanaynin kaas oo laa yu-addii aan gudanaynin ahaa zakada xaqeeda aanxaqeeda aan gudanaynin xaqa lagu leeyahay maalkaas yani ilaa idaa kaana yowmu lqiyaamati ilaa haddii uu jiray idaa kaana yowmu lqiyaamati maalinta qiyaamaha sufixat lahu waa loo goglaa safaaixu baa loo goglaa waxyaaba la dhalaaliyey dahabkii oo la dhalaaliyey ayaa loo goglaa oo min naarin safaa safaaixu ayaa loo goglaa oo min naarin naar ah dahabkii oo la dhalaaliyey oo naar ah ayaa loo goglaa oo dhulka loogu goglaa fa uxmiya waa lagu kululeynayaa caleyhaa dahabka korkiisa a lagu kululeynaa fii naari jahanama jahanama naarteeda dhexdeeda fa yukwa bihaa waalagwaa lagu gubayaa marka jambuhu dhinaciisaa lagu gubayaa wa jabiinuhu goonkiisa ayaa lagu gubayaa wadahruhu dhabarkiisa ayaa lagu gubayaa kulamaa markasta oo baradad ay qabowdo uciidat lahu waa loo celiyaa fii yowmin maalin kaana miqdaaruhu miqdaarkiisu ou ahaaday khamsiina alfa sana konton kun oo sano maalin la-eg halkiisii maalin ay konton kun oo sano la-eg tahay xataa intii yuqdaa laga xukumo beyna alcibaadi addoommada ilaa laga kala xukumo fa yuraa markaa la tuso yani sabiiluhu ji fa yuraa markaa l arko fa yuraa markaa la tuso sabiiluhu jidkiisa la tuso imaa ila ljannati ayb jannada wa imaa ila naari ama naarta xaggeeda nacam nacam fa yuraa sabiilahu fa yuraa la tuso huwa isagu sabiilahu jidkiisa la tuso ayb ra-aa bay ahayd baa lagu gudbiyey marka laba mafcuul midka hore naaibulfaacil ay u qaadanay marka fa yuraa ay huwa sabiilahu marka in la dhaho in la kordhigaa sabiilahuda fiican ayb ama fa yuraa la arko sabiilahu jidkiisa la arkaba markaas ilaa jidkiisa laga arko asaga nacam labada saas waa ku banaan tahay imaa ila aljanati wa imaa ila annaar xadiidka marka qeybtan wuxuu ka tilmaamay maa min saaxibi dahabin walaa fidatin nin dahab iyo fida haystaa ma jiro oo laa yu-addii xaqahaa baa layii xaqeeda aan ka gudanaynin xaqa dahabka iyo fidada lagu leeyahay waa maxay waa zakada yacni aan dahabkii zake ka bixinin ilaa idaa kaana yowmu lqiyaamati maalinta qiyaamaha markay tahay ilaa idaa kaana yowmu lqiyaamati maalinta qiyaamaha marka ay tahay ayb ilaa idaa kaana yowmu lqiyaamati markay maalinta qiyaamaha ay tahay sufixat lahu waa loo dhalaaliyaa isaga safaa baa loo dhalaaliyaa dahab dahabkii iyo fidadii ayaa loo dhalaaliyaa min naari naar ah yani waxyaaba naara loo goglaa fa uxmiya caleyha markaa waa lagu kululeeyaa fii naari jahannama naaru jahanam ayaa dahabkii lagu soo kululeynayaa naarta jahanamana nabigu sidoo tilmaamay sala allahu alayh ali wasalama ilaa iyo yacni dhowr iyo yacni toddobaatan jeer ayay ka badan tahay dabkan adduunyada joogo marka laysku daro dabka adduunyada dhan marka laysku daro kan jahanamo qeyb ka mid ah waay oo toddobaatan iyo dhowr qeybood qeyb ayuu ka yahay marka dahabkii sidaa ahaa marka jahanamaa lagu soo kululeynayaa ay markaasaa dhulka loo dhigayaa fayukwaa bihaa waa lagu gubayaa jambuhu dhinaciisa wa jabiinuhu goonkiisa wadahruhu iyo dhabarkiisa nacam ayaa saas dahabka loo saarsaaraya naarti kulamaa markastoo baradad ay qabowdo uciidat lahu waa loo celiyaa fii yowmin maalin baa loogu celiyaa kaana miqdaaruhu miqdaarkiisu uu yahay khamsiina alfa sanatin konton kun oo sano maalin yacni miqdaaruhu khamsiina alfi sana yaa sidaa la yeelayaa xataa yuqdaa ilaa laga kala xukumo beyna alcibaadi addoommada fa yuraa la arka sabiiluhu jidkiisa imaa ila aljannati wa imaa ila annaar waa waciid marka aada iyo aada u daran waay qiila waxaa layidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayo falibilu geelii ka waran qofka aan geela sakada ka bixin nasana ka waran qaala waxau yidhi walaa saaxibi ibilin wamaa min saaxibi ibilin ma jiro geel mid u saaxiiba laa yu-addii minhaa aan ka gudanaynin xaqahaa xaqeeda wa min xaqihaa geela xaqiisuna waxa uu yahay xalbuhaa maalisteeda yowma wirdihaa maalinka ay usoo arooreyso ceelka markay usoo arooreyso in la maalo oo yacni markaa dadka masaakiinta iyo laga siiyo wax laga siiyo ilaa idaa marka waa xaqeeda qeyb kamida waay taas hadda laakiin zakadii iyo xaqa ugu waajibsan waa zakada waay ilaa idaa kaana yowmu lqiyaamati maalinta qiyaamaha markay tahay budixa lahu waa loo waa loo fidinayaa budixa lahaa waa loo goglayaa iyadii biqaacin baa loogu goglayaa ninkaas biqaacin meel ban ah qarqarin meeshaas oo qarqarin siman dhul gawaan aho siman oo barxad weyn ah oo aan kor taag iyo buur iyo midna aan lahayn ayaa ninkii saa loo dhigaa loogu goglaa iyadiina marka halkaas baa la keenaa marka geynay awfara maa kaanad awfara maa mar markay ugu cayiilnaan badnaydoo kaanad ay ahayd geelu markuu ugu weynaa xaaladihii ou geela haystay marka oo ugu yacni weyninka badnaa laa yafqidu minhaa laa yafqidu weyn maayo minhaa iyada xaggeeda fasiilan ma waayinayo yacni ubad yar xataa geeli oo dhan macal kii weynaa iyo ubadkii kulligaa laisku keenaa meeshii waaxidan mid ma weynayo tadawhu way ku istaagaysaa biakhfaafihaa raafafkeeda ayay kula is istaagaysaa wa tacudduhu waa qaniinaysaa biafwaahihaa afkeeday ku qaniinaysaa kullamaa markastoo mara caleyhi ou soo mara uulaahaa kii ugu horreeyey rudda caleyhi waxaa lagu soo celiyaa korkiisa ukhraahaa midda ugu dambe nacam waa loo geeli baa sidaas saf loogu gelinaa midda hore markay ku istaagto tii dambaa haddana soo wareeganayso saas ugu soo kor wareeganay maanta dhan aljazaa min jinsi alcamal marka xoolihiisi laftirkoodi baaba lagu cadaabaa marka walciyaadu billaah ayb marka walidaalika maalka haddaan xaqi all xaqa lagu leeyahay haddaan laga gudin maalka isaga laftirkiisi baaba cadaab noqonaya falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inamaa yuriidu llahu liyucadibahum biha ilaahay waxa uu rabaa inuu maalka ku cadaabo maalkii marka aakhirana waa lagugu cadaaba adduunyada laftirkeeda cadaab buu kugu noqonayaa oo ilaaliskiisii iyo kawarqabkiisii iyo yacni marka uu kaa tago welwalka aad ka qabaysa iyo waxaas dhan waa min cadaabihi cadaabka maalka laysku cadaabo ayuu ka mid yahay fii yowmin maalin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana la eg xataa yuqdaa ilaa la kala xukumo bayna alcibaadi addoommada fa yuraa sabiiluhu la arko ima ila aljannati wa ima ila annaar qiila waxaa la layidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow falbaqaru walghanamu lo iyo arigiina qaala walaa saaxibu baqarin walaa hanamin ma jiro laa yu-addii minha xaqaha aan ka gudanaynin ilaa idaa kaana yowmu alqiyaamati marka qiyaamaha la tago budixa lahu waa loobudixa lahaa waa loo goglaa biqaacin qarqarin yacni biqaacin gegi ama meel ban ah qarqarin oo siman laa yafqidu minhaa shay-an waxna waayin maayo oo ka mida iyada kulligeed waa la wada keena laysa fiihaa laysa fiihaa dhexdeeda ma ahan ma ahaanayso caqsaa-u ma ahaanayso mid geeskeedu ou qallooco iyadoo aynan ku jirin geesuu sa u tataagan yihiin walaa jalxaa-u mid garooman oo aan gees lahaynna aynan ku jirin kulligood geese waaweyn baa loo yeela ayb walaa cadbaa-u aynan ku jirin ayb tandaxuhu way hirtinaysaa biquruunihaa bay ku hirtinaysaa nacam ayb waxay ku hirtinaysaa geesaheedii bay ku hirtinaysaa ayb mid marka yacni ayb caqsa waa midda marka waxaa weeyaan geeskeedu laaban yahay jalxaana waa waa midda yacni aan gees ba lahayn cadbaana waa midda geeskeedu jaban yahay laysa fiiha xaal ounan ka mid ahayn dhexdeeda caqsaa-u mid yacnii gees qalloocdo walaa jalxaa-u mid midaan geesba lahayn oo garooman aynan ku jirin walaa cadbaa-u mid geeskeedu jaban yahay aynan ku jirin xaal aynan ka mid ahayn kulligood geesaha waa u samaysan yihiin tandaxuhu way hertinaysaa biquruunihaa bay ku hertinaysaa geesaheeda wa watadacuhu waa ku is istaagaysaa biadlaafihaa raafafkeeda ayay kula is istaagaysaa kulamaa markasta oo mara caleyhi uulaahaata hore uu soo maro rudda caleyhi waa lagu celiyaa ukhraahaa midda dambe ayaa loogu soo celiyaa fii yowmin maalin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana xataa yuqdaa ilaan la kala xukumo bayna alcibaadi fa yuraa sabiiluhu la arko imaa ila aljannati wa imaa ila annaar qiila waxaa la yihi yaa allah rasuulka ilaahayow falkhaylu fardihiina ka waran fardaha iyaga zake lagama bixiyo sida la ogyahay laakiin shaqo kale ay qabtaan farduhu shaqo kale ayay qabtaan fardaha keliya waxaa sake laga bixiyaa marka ganacsi loo diyaariyo oo laga ganacsado iyada markaa zakaa ka waajibta laakiin xoolo ahaan faras zaka ugama waajibto marka qiila waxaa la yihi yaa rasuul allah falkhaylu qaala waxau yihi alkhaylu halaahatun farduhu waa saddex buu yihi hiya iyadu farasku lirajulin nin wisrun dembi bay u tahay wa hiya iyadu lirajulin nin ninna sitrun naartay gaashaan uga tahay wa hiya farduhu lirajulin ninna ajrun ajri bay u tahay dadka farduhu waa saddex ninna waa dembi ninna waa ajar ninna waa naartay gaashaanba uga tahay fa ama alatii midda hiya iyaduba lahu wisrun dembi ay u tahay fa rajulun nin weeyaan rabad ahaa xiray riyaa-an istutus ayuu u xiray wa fakran faanfaan iyo wa niwaa-an iyo yacni cadowtooyo calaa ahli lislaami oo u qabo ahlu islaamka iyo cadowtooyo oo muslimiinta u qabo u diyaariyey fardihiisa nacam ayb fardaha dabcan aadaa loogu dagaalami jiray xilligaas bimansilati hadda dabaabadahan iyo waxaan hadda yacnii baabuurtan marka hubka uu ku xiran yahay ee dhaqaaqdo ayuu ahaa oo qofkana qaadaysa ciidanka waxna ay ka dhacayaan dabcan hadda baabuurtan waa lasii casriyeeyba ah nacam marka ninkii baabuurtan iyo hubkan u diyaarsaday inuu islaamka kula dagaalana waa un lamid naam waa lamid ninkii hubkiisa yacni ku daro hubkan islaamka lagula dagaalamayo naam waa lamid ayb marka dadka dadka muslimiintana daahirka wixii un ka daahir unbaa lagu xukumaa waxa ka muuqdo ayaa lagu xukumaa ninkii hubkiisii iyo wixiisii iyo wiilashiisii gaalada u geeyey oo yidhi muslimiinta aada la dagaalamaysaan ha idinkula jireen iyaguna daahirkiisa waxaa weyaan islaamkau la dagaalamaa ninkaas ee qalbiga islaamka amau ka jecel yahay iyo ma laysdhihi kara nacam taasoo kale annaga qalbiga ilaahaybaa iskale shuqulkumalin qalbigaan maogtahay nacam laakiin daahiruhu maxay tahay waxa ka muuqda waa maxay waa inuu islaam la diriraaya ka muuqato sida daahirkaana camalku wuxuu ka tarjumaa qalbiga sida daahirkaana camalku wuxuu ka tarjumaa qalbiguu ka tarjamaa qalbigu haddii wanaag ku jiro camalka waa kasoo daahira hadduu qalbigu xumaan ay ku jirtana waxuu kasoo daahiraa eh, camalkii baa mar walba daliil oo ayaa tarjamaya sidaa darteed marka taas daahirka um waa saas naam ayb farajulun nina rabaahafarajulun nin weeyaan rabad ahaa xiray riyaa-an istutus wafaqran faanfaan iyo niwaa an collaytan calaa ahli lislaami ahlislaamka dadka muslimiinta ou la collaytamo fa hiya iyadu lahu wisrun dembi bay u tahay farasku kaasi in allaale intuu faras haysto waa ku dambaabaya wa ama alatii midda hiya iyaduba lahu sitrun gaashaan u oo naarta gaashaan uga ah fa rajulun nin weeyaan rabad ahaa xeray fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa u diyaariyey faraskan wuxuu u diyaarsaday ilaahay waddadiisa inuu kulauu ku dagaal galo uma markaa dabadeed lam yansa aan iloobin xaqallaaha ilaahay xaqiisa aan iloobin fii duhuurihaa iyada dhabarkeeda yacni xaqa alle subxaanahu watacaalana aan iloobin oo fii duhuurihaa dhabarkeeda walaa riqaabihaa luqunteeda ah oo yacni ku faajo faajooda waay oo aan dhibin oo oo aan culays kaba tiro badan saarin oo aan yacni u naxariisto <coughs> fa hiya lahu sitrun kaasi waxay u tahay gaashaan wa ama alatii midka hiya lahu ajrun ajri ay u tahay un <coughs> naarta gaashaan uga tahay marka hay farajulun kay ajar u tahayna farajulun nin weeyaan ahaa xiray fii sabiililah ilaah jidkiisa u xiray <clears throat> liahlilislaami u xiray dadka muslimiinta yani naam fii marjin xero ow amase rawdatin yani xero marjiga marka waxaa weeyaan waa dhul daaq leh fii marjin daaq yacni dhexdiis ku xiray ow rawdatin ama yacni meel taag ah oo sareyso xoogaa cagaaran ku xiray famaa wixii akalad ay cunto min dalika k min dalika almarji meeshaa daaqa ah aw irawdati ama yacni meeshaas taagga ah ah min shayin ay ka cunto fama famaa akalad ma cunin dha min dalika min dalika almarji meeshaas yacni daaqsintaas ah xaggiisa kama aynan cunin aw irawdati kama aynan cunin min shayin wax ilaa kutiba lahu waa loo qoraa cadada maa akalad waxay cuntay tiradooda xasanaatun ayaa loo qoraya ilaa kutiba lahu waxaa loo qorayaa cadada maa akalad waxay cuntay tiradooda xasanaatun baa loo qoraa yani ilaa kutiba lahu xasanaatun baa loo qorayaa cadada maa akalad ee cadadan ka cadadi maa akalad intii oo kale tiradooda ay cuntay wixii ay cuntay tiradooda inta ay la eg tahay oo xasano ayaa ninkaas loo qorayaa wa kutiba lahu waa loo qorayaa weliba cadada arwaahihaa digadeeda tiradeeda wa abwaalihaa kaadideeda xasanaatun oo xasanaada loo qoraa <coughs> faraska yani inta u digeynayo ee u saxroonayo inta uu kaadinayona ajar baa looga qoraa <coughs> fardaha marka in lagu faajo faajoodo la samaysto oo yani loogu talagalo ilaahay yani in lagu yani jidkiisa loogu talagalo ajrigan faraha badan bay leeyihiin <coughs> walaa taqdacu diwalahaa walaa taqdacu ma goynayso diwalahaa ma goynayso xarigeeda dheer <clears throat> fastannad markaa ayb <clears throat> fastannad marka ay markaa ay u laabato sharafan ow sharafayni kor ama yacnii hal hal mar kor ow sharafayni ilaa kataba allaahu lahu ilaahay wuxuu uga qoraa cadada aathaarihaa raadkeeda tiradiisa wa arwaathihaa xasanaatin iyo wa arwaathihaa digadeeda tiradooda xasanaatin xasanaatinba uga qoraa walaa mara bihaa ma soo mara saaxibuhaa saaxibkeeda calaa nahrin webi fasharibad minhu ay ka cabtay webigaas marka walaa yuriidu ownana doonaynin an yasqiyaha inuu waraabiyo ilaa kataba allaahu lahu ilaahay waa u qoraa cadada maa sharibad intay cabtay xasanaatin oo xasanaadaba ilaahay u qoraa yani farasku marka waxyaabaha dhan buu leeyahay marka yani marku leeyahay walaa taqdacu diwalahaa adiwalu waxaa weyaan waa xarig dheer oo faraska daraftiisa lagu xiraa daraftiisa waxaa looga xiraa yacni waxaa looga xiraa tiir darafka kalena yacni waxay ku jirtaa fii yadi lfaras ow fii rijliha nacam darafna waxaa lagu xiraa meel tiir darafka kalena meel kale waxaa looga xiraa lugta ama gacantiisa ayaa looga xiraa lugta hore ama midda dambe adbasay tahay marka walaa taqdacu diwalahaa ma jarto haddii marka xarigii ay jarto waa daaq tegaysaa marka oo meelahaasay u daaq tegaysaa ma ogtahay nacam ilaa xarigii iyo wixii baa ka dabcaya nacam fastanad marka ay u laabato sharafan ow sharafayni sharafan yacni waxaa weeyaan hal tooko ow sharafayni ama laba tooko markii hore waa soo daajiyey way soo daaqday way soo dheragtay wuu xiray marka xariggii ma goosato oo dib uguma laabato <clears throat> daaqii <clears throat> xariggii ma goosato daaqii dib uguma laabato hal mar ama laba mar uguma laabato ilaa ajar buu helaya waxay cunto iyo waxa ay kaadisa iyo waxa ay digayso intaba <clears throat> walaa mara bihaa saaxibuhaa calaa nahrin qofkeeda webi ma soo maro fa sharibad minhu markaa intuu isaga wato uu la soo maro webi isagoon rabin inuu meeshaa biyo ka siiyo oo iska cabtay iyada intay isaga leexatay biyihii iska cabtana ilaa kataballaahu ilaahay waa u qoraa lahu isaga cadada maa sharibad intay cabtay xasanaatin abaa ilaahay u qoraa qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi falxumuru dameerahana ka waran baa layihi qaala waxa uu yidhi maa unzila calaya aniga dusheeda laguma soo dejinin filxumuri dameerihi shay-un waxba dameeraha wax waxyi ah oo layga soo dejiyo gaar la igaga sheegay ma jirtuu yidhi ataa waxay tusee nabiga wixii la faray unbuu gudbinaya bas waxba kuma darsan jirin isaga wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa ilaa hadihi alaayatu aayadan ma ahni alfaadatu nacam ee marka waxaa weyaan keliga ah aljaamicatu ee waxay ka tegaysa aan jirin aayaddan caamka ah oo waxay ka tegaysa aan jirin unbaan u hayaa buu yihi aniga faman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal midqaala daratin sharan yarah faman yacmal qofkii sameeya midqaala daratin dhuuricaso wax la eg oo khayran khayra yarahu waa arkaya waman yacmal qofkii sameeya midqaala daratin yani dhuuricaso wax la eg oo sharan shara yarahu waa u arkayaa marka yani dameeraha ninkii ixsaan u sameeyana ajirkeeduu leeyahay waa ila waa khayra ma ogtahay ninkii dhibana dembigeeduu leeyahay nacam aayaddaas marka waa caam dameer wax kasta ayaa soo wadagelaya nacam ayb dameeruhuna dadku waa ku dhiban yihiinba nacam marar badanna waa ka hadalnay aaday ugu dhiban yihiinoo waa ku shaqaysanayaan xoolay ka helayaan dad bay ka biilanayaan ilmihii waxaa dhici karta inuu isagii su-aasha iyo baryada dadka ilaahay uga ka uga kaafiyey ayaa dhici karto markaasuus ixsaanna u sameyneyno waxna biyo ma siinaayo culayskii waa ku dhibayaa waxaasoo dhan xayawaanka in culayska lagu dhibo horaan usoo marna inay aada iyo aada khatar u tahay marka waman yacmal mithqaala daratin sharan yarahu un waay kaas ninkii dameerka uu ku shaqaysanayo biyo fiican iyo cunto fiican iyo nasiino iyo waqtiga yani waqtina ou nasiiyo waqtina ou yani shaqadii u qabto culayska aan ku dhibin yani intaas wuxuu ka helayaa isaguna marka faman yacmal mithqaala daratin khayran yara weyaan xadiidkan marka xayawaanka waxba kama teginba marka inta badanaa loo badan yahay fardaha weliba waa ku dheeraaday ninna waxaa weyaan gaashaanay u tahay ninna waxaa weeyaan waxay u tahay eh, isaga ajar bay u tahay waa ninkii eh, islaamka inuu ku difaaco faraskiisa u xiray oo u dhaqaaleynayo oo u naaxinayo oo ugu dadaalayo nacam wahaakadaa qof kastoo yacni wax kastoo qofka uu yani islaamka yani iyo iyo muslimiinta uu ku difaacayo qofka haddii uu ku dadaalo ku faajofaajohdo ee uu aada iyo aada uga warqabana ajar buu ku helayaa nacam hay wa bilcagsi qofkii aalaadkaas u adeegsada oo muslimiinta ku laayo ku gumaado oo ku baabi-iyo u adeegsadana dembi unbay isaguna u tahay nacam muttafaqun caleyhi wahada lafdu muslim baabu wujuubi marka xadiidka maxalu shaahidkiisa wuxuu ahaa maanicu zakaa dembigiisa nacam geeli iyo fardihii iyo yacni iyo sida loo looga sheekeeyey nacam waxaan ujeedaa geeli iyo lo iyo arigii hay iyo dahabkii iyo fidadii lacagtuna waa lamid iyadana nacam qofka ilaahay xoole siiyoon ka sakeyneynin xadiid kaloo aada isagana bukhaari oo warinayaa jiro oo nabigu sala allahu alayh ali wasalam uu leeyahay maa min saaxibi maalin qof maal ilaahay siiyey ma jiro laa yu-addii xaqaha oon xaqeeda ka gudanaynin ilaa muthila lahu yowma alqiyaamati shujaacun aqrac ilaa maalinta qiyaamaha waxaa loogu soo suurayaa maalkiisii mas aan timo lahayn mas timihii ka baaba-eenoo sun darteed uga baaba-een yaa loogu soo tusaaleeyaa maalkiisa qabriga marka uu galo markaasu wuxuu qabanaa fayakhudu bilahzimatayhi halkaasuu ka qabanaa qowlalada ah nacam markaasuu iskusoo duuduubayaa markaasu wuxuu aqriyay nabiga sal l slam walaa yaxsabana aladiina yabkhaluuna bimaa aataahum allahu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharun lahum sayudawaquuna maa bakhiluu bihi yowma alqiyaama waxay baqiileen iyagoo mas u suuraysan baa lagu duuduubi doonaa marka qofka xoolaha ilaahay siiyey inuu zakadii ka bixiyo zakaduna wax badan ma aha insaankii waxaa weeyaan waxa marka la fiiriyo inta uu bixinaayo iyo inta uu haysta ilahay ugu nicmeeya inta uu haystaa ka badan laakiinse qofku waxaa weya markii xoolo badanba ilaahay siiyo xoogaa sakadii baa la milicsana nacam sakadii ayaa dhinac loo fiirina haddii ilaahay subxaanahu watacaala waxaa dhici karta ninku markuu kun dollar i haysto inuu zakada ay u fududdahay markii ilaahay xoolo siiyo boqol kun iyo xagga xoolihiis u dhaafaanna saasba u fiirinaa nacam intaasaa la bixi karaabuu isleeyahay nacam ayb waana shaydaan waxaas ashaydaanu yacidukum alfaqra wayamurukum bilfaxshaa shaydaankai baa dadka faqriga faraaya ee fuxshiga nacam ilaahay ninkaan adiga eh, hoostaada joogo ee xoolaha zakada u baahne faqiirka miskiinka ilahay waxwaa siin karaa nacam ilahay isaga waxwaa siin karaa laakiin dadkaa lagu imtixaana nacam zakadu marka maalkana waa ku ziyaadaa waxana waa ku nuqsaa yani waxaa weyaan maalkana waa ku ziyaadaa naftana waa ku nadiifsantahay oo buqliga iyo waxyaabahaasay uga baxdaa oo qofka hadduu badanaa zakada uu ku dadaalo qof buqliga cudurkaas buqliga ilahi waa ka saaraa buqliguna cudur ka xun ma laha qofku marka zakadu fawaa-idaas aadka u tirada badan bay leedahay mujtamaciina waa isku jeclaanayaan ninkan faqiirka laftirkiisu waa iska muraaro dilaaca haddii aanu yani iimaan badan hadduunan jirin qof un xoolo haysto aan marnaba aan soo fiirinayn markuu arko oo ku dhinac nool yahay isagiina yani u iska rafaadsan yahy iska dhibaateysan yahay mujtamacii dabaqaad iyo waxaa ka samaysmaysa saa darteedu ilaahay sadaqadiina faray ribadana uu naga reebo yamxaqu llaahu ribaa wayurbi sadaqaat u yiri oo sadaqadii yani ilaahay waa korina ribadana waa baraka tiraan dhib iyo faa-iido darro iyo leedahay ribadiina marka zakadaas in marka hadday badatana maalku uu batana aan laysdhihin war xoolahan tirada badan maad bixinaysaa dadka xoolaha iyo geela iyo waxaas dhaqdana iyaguna waxaa laga yaabaa geel bixintu inay aada dhib ugu tahay inta yaroo hadduu u roon yahayba marka uu ari maraayo waa dhiiba inta ari uu maraayo mar hadduu shan iyo labaatan geeli kor u dhaafo geel lagu yeesho neef geela inuu bixiyo neefkii geela la weynaanayo inta kale oo haystana ma dareemayo xataa sadaqadu hadday sunno ahayd oo caado qofka uu ka dhigtay waxaa dhici karto haddii laga xeeladaysto oo layska daayo in dhibaata qofka xataa ay iskaga dhacdo suurtagal oo aayaddii qur-aanka waa ogtihiin innaa balownaahum kamaa balowna asxaaba aljanna id aqsamuu la yasrimunnaha musbixiin waxaa culimmada qaar ay sheegaan sadaqada inay sunno ahayd sadaqadaas nin beer lahayo marku beerta guraayaba masaakiinta maalin barqa ayuu guri jiray masaakiintaa iskugu imaan jirtay markaasuu sii jiray masaakiinta wax kasii jira markii dambea ilmihiisiibaa waxay ku tashteen inaynan sadaqadaas habeen inay beertooda guraan maalinkiina masaakiinta ay kusoo lugo-do meesha meesha lagu kala tegay ay yimaadaan ayagiiyaa waxay yimaadeen beertoodii lagu kala tegayba markaasaa ilaahay wuxuu yihi innaa balownaahum kamaa balownaa asxaaba aljanna id aqsamuu laa yasrimunnaha musbixiina walaa yastatnuun ilaa ilaahay uu yihi fadaafa calayha daa'ifun min rabbika wahum naa'imuuna faasbaxat kasariim ayb marka wax oo baaba-ay oo kale beertoodii noqotay haddii marka shaygaas laga xeeladaysay oo intaasoo baraka darro ah keenay zakada maxaad umalaynaya marka qofka ka xeeladaysanayo marka ilahay in laga cabsado zakada la dhiibo baabu wujuubi sawmi ramadaana oo bayaani fadli siyaami soonka ramadaanka soonkiisa waajibnimadiisa ayuu u baab yahay oo bayaani fadli siyaami soonka fadligiisa cadayntiisa wamaa yatacalaqu bihi wax ku xiran qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi ya ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kutiba calaykum siyaamu baa laydinku waajib yeelay kamaa sidii kutiba cala aladiina kuwii loogu waajib yeelay min qablikum idinka idinka horreeyey ilaa qowlihi tacaala laga gaaro shahru ramadaana aladii unzila fiihi lqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhudaa shahru ramadaana bisha ramadaan alladii kii weyaan unzila fiihi dhexdiisa la dejiya alqur hudan xaal uu yahay hanuun linnaasi dadka uu yahay wabayinaatin xaal uu yahay yacnii qur-aankaasi mid cadaynayo min alhudaa wabayinaatin xaal uu yahay mid yani cad min alhudaa hanuun walfurqaani furqaan faman axadkii shahida xaadiro minkum xaal uu idinka idinka mid yahay ashahra bisha xaadiro falyasumu ha soomo waman kaana mariidan waman ruuxi kaana ahaada huwa isagu mariidan mid jiran oo calaa safarin ama safar facidatun facaleyhi dushiisa waxaa ah cidatun tiro oo min ayaamin maalmo ukhara oo kale yaa dushiisa ah waama alaxaadiidu axaadiidta faqad taqadamat fi lbaabi aladii qablahu bay kusoo hormartay wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam qaala allahu caza wajala alla wuxuu dhahayaa kullu camali bni aadama bani aadam kastaa camalkiisa lahu isagaa iskale ila sawm ila siyaama soonka maaha fa inahu lii anaa iskale soonka wa ana ajzii bihi anaana abaal marinaayo soonka anaa iskale aniga ayaan abaal marinayo marka anaa iskale anaana abaal marinayo macnaheedu waxay tahay yacni ajrigiisa inta lagu laalaabayo ilaahay unbaa og waayo nacam cid kale og ma laha wasiyaamu maxaa yeele asaga cibaadatu siri waayo soonka oo qofka asaga markau sooman yahay asaga ilaahay unbaa isog nacam inuu wax cunay inuuna waxba cunin ayb fa inahu lii wa ana bihi wasiyaamu soonkuna junnatun gaashaan weeyaan soonku naartow qofka gaashaan uga yahay shahwadow gaashaan uga yahay labadaba nacam oo inta xaaraanta iyo waxyaabaha yani shahawaadka oo kale waa jebinayaa soonka waa nuqsaaminayaa marka waa qahrayaa qofka waa iska daynaa marka waxaa dhici karta inuu xaaraantii aanu u bareerin xadiidkii watuha yaa macshara ashabaabi man istadaaca minkum ulbaa-ata falyatazawaj faman lam yastatic facaleyhi bisawm soonkiyaa lagu daaweeyey marka shahwadii gaashaan dhinacaas waa ka yahay dhinac kalena gaashaan ka yaho naarti ayuu gaashaan kaaga yahay riwaayaadka qaar baa waxay ku darayaan asiyaamu junnatun maa lam yakriqha qofku waa gaashaan hadduusa iska dilaacinin gaashaankiisa gaashaanka haddii aad dilaaciso waa kaaga soo dhexbaxayaan warmaha iyo wax dhibka waa kaaga soo dhexbaxayaan dee aad iska dilaaciso wa riwaayo kale waxay kusii daraysaa maa lam yakhriqhaa hadduunan dilaacinin biqiibatin xan ama been iyo wax baatila uunan ku dildilaacinin soonkiisii faida kaana faida kaana yawmu sawmi axadikum faida kaana haddii uu ahaado yowmu sawmi axadikum midkiin soonkiisa maalintiisa falaa yarfuth yoonu afxumoonin falaa yarfuth yaanu afxumoonin afxumo iyo wax yacni haween lagula sheekaysta iyo iyo wax kaleo afxumaa iska ilaaliya walaa yaskab yaanu qaylinin of yacni qaaqla aho qaylo badan yous ahaanin ayb qayladana maba fiicnaba sideedaba soonkana waa sii daran tahay qofku inuu noqdo qof sakhaab ahoo qaylo badan uu noqdo waa khatar ma fiicna walidaalika nabigeena markii la tilmaamayo sala allahu alayh waali wasalam waxaa lagu tilmaamay laga tilmaamay inuu waxaa layiri lam yakun sakhaaban nabigu fi aswaaq mid suuqyada ku qayliyo qaaqlaka ama uusan ahayn soo ma garan marka suuqa laga qaylina iyo nin iska dadka yani qofka iska codka dheer iska qaylada badan oo qaaqda badan ma fiicna walaa yasab fa in saabahu haddii uu la caytamay axadun qof ou qaatalahu ama u la dagaalamo falyaqul ha yiraahdo inii saaimun yani qof hadduu doono inuu la dagaalamo ama yani u la caytamo falyaqul ha dhaho inii saaimun war anuu saaim baan ahaa soomanahay waladii nafsu muxamedin biyadihi baan ku dhaartay la khaluufu fami saaimi midka sooman afkiisa xayaabada saaran ama waxa yacnii ama urta kasoo baxaysaba adyabu waa ka caraf badan tahay cind allahi ilahi agtiisa min riixil miski miskiga caraftiisa ayb marka lakhaluufu fami saaimi waa wax baahidu keenaysa waxaan yani urtaan qofka yani sooman yani kasoo go-eysa wax baahidu ay keenayso calooshay ka imaana dabcan marka caloosha oo waxaa weeyaan eh, eh, faraaqa caloosha ku dhacaya ka imaaneysaa ma ahane wax caday iyo ku xiran ma aha walidaalika xadiidkan culamada qaar baa waxay ka qaateen inaan la cadayanin si loo helo urtaan haddii la cadaydo urtaan ma la helaye leeyihin laakiin saas ma ahan saxiix maxaa yeelay cizi bin cabdisalaam oo culamada shaaficiyada kamida ah waaweyn masaladan wuxuu ku qariray waxaan wax aloosha ka imaanaya inay tahay marka walidaalika markaa layska haddii layska cadaydaa wax dhiba inaynan lahayn hadii layska cadaydaa inaynan dhib lahayn ayb qofka marka cadayashada uu cadayanaayo waxaana u daliila nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu dhihi jiray xadiidka waana soo marnay ee lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki maca kulli salaatin haddii aanan ka cabsanayno yiri yacnii lowlaa an ashuqa calaa ummatii ummadeyda haddaanan mashaqo uga cabsanaynin waxaan fari lahaa buu yidhi inay cadaydaan salaad kasta agteeda salaadihiina qaar badan duhur kadibay dhacaan oo duhurku bacda zawaalow dhacaa casirkana bacda zawaalow dhacaa ee qofkii haddii marka nebiga amarkiisa uu qaato ou cadaydo ka waran maqalad muu sameey ma samaynin xadiid sariix aba waa kaas saxaabiga kalena wuxuu yihi nebigaan arkay buu yihi hal mar iyo laba jeer wax ka badan oo cadayanayo yiri asoo sooman isaon soomanaynba marka cadaygu sidiisu sunno u yahay dhibna ma laha soonkuna wax waa burinaa dhahayo maba jiraba xataa culamada shaaficiya soonku waa burinaa ma dhahaan waa karaaho unbay bay leeyihin man soonu burinaa horta waa waa min yani wax caamadu jawaabkeeda lewataas kitaabkays aada u fahminba axkaamta soon ma jebiyo mujarad cadayasho aan cadayata ayb walakaluufu fami saaimi adyabu cind allahi min riixi lmiski lisaaimi saaimku farxataani laba farxadood buu leeyahay yafraxuhumaa uu farxayo idaa afdara hadduu afuro farixa bifitrihi afurkiisu ku afurayaa ayuu ku farxayaa waidaa laqiya haddii uula kulmo rabahu rabbigiina farixa bisawmihi soonkiisiibuu ku farxayaa muttafaqun caleyhi wahada lafdu riwaayati lbukhaariyi wafii riwaayati lahu yatruku dacaamahu cuntadiisuu ka tegayaa wa sharaabahu buu ka tegayaa wa shahwatahu buu ka tegayaa min ajlii aniga dartay buu uga tegaya wax sahlan marka ma ah cuntadiisi cabidiisi iyo shahwadiisi buu ka tegaya liajli min ajli aniga dartay minuna marka meeshan waxaa laga qaatay washahwatii marka uu leeyahay qofka shahwadiisa yani haddii u yani sida uu shahwadiisa ku guda karo waa laba shay jimac maalin ramadaan hadduu haweentiisa u tago ou jimaaco iyada kafaara ku waajibayso inuu addoon xoreey ama laba hadduu awoodin laba bilo isku xigto hadduu awoodin <coughs> lixdan miskiin inuu quudiyo <coughs> sida kaloo shahwadiisa uu ku gudan karaa waxa ay tahay in uu yacni shahwadii iska keena isaga inuu iska keeno shahwadii fii nahaari ramadaan marka hadduu shahwadii iska keeno oo isaga uu u qasdo inuu iska keeno soonkii waa buray kafaara laguma leh laakiin soonkaas waa buray qallana waa lagu leeyahay istikfaarna inuu la yimaada la rabaa <clears throat> waxaa iyada ka duwan biduuni qasdin bay shahwadii kaaga timid qofkii waa iska seexday waa ixtilaamay shahwa ka timid wax dhiba male soonkiisana ma buraayo wax dhibaataana male waa un qubaysanaa kaliya salaadii iyo waxaas markuu rabo u qubaysana <clears throat> <clears throat> aqwaal iska shaado waxaa jirta <clears throat> ariiba marka qofku xadiidkan baana daliil u aho qofka saa'imka yatruku wuxuu ka tegayaa dacaamahu cuntadiisa iyo wa sharaabahu iyo wa shahwatahu baana yiri haddee ninku haddii marka uu iska keeno shahwadii yaanu jimaacba samaynin ninkaas shahwadiisi ka tegeyna ilaahay dartii ma uga tegin ugama tegin waaba gutaba shahwadii soo maa ugama aanu tegin saas darteed soonku waa ku buraa marka hadduu la yimaado taas <clears throat> asiyaamu lii soonka anaa iskale waana ajzii bihi anaana abaal marinaya walxasanatu bicashri amhaaliha fii riwaayati limuslimin riwaaya muslim usugnaatay waxay leedahay kullu camal bni aadama camal kastoo bani aadamku uu leeyahay kullu camal bni aadama bani aadamka camalkiisa dhammaantiisa yudaacafu waa loo laalaabaa alxasanatu bicashri amhaaliha xasanadu toban laab bay ahaatay ilaa sabci miati dicfin qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi ila sowma soonka ma ahni fa inahu lii wa ana ajzii bihi waa ka abaalmarin anaa iskale soonka anaan abaalmarinayo yadacu waa ka tegayaa shahwatahu wa dacaamahu buu ka tegayaa min ajli lisaa'imi farxataani farxatun cinda fitrihi wa farxatunna cinda liqaa'i rabbihi rabbigii markau la kulmayo wala khaluufu fiihi afkiisa urtiisa kasoo baxaysana adyabu cinda allahi laagtiisa uga udgoon badantaha min riixilmiski <clears throat> miskiga caraftiisa wa canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaala nabigu waxau yihi man anfaqa qofkii bixiya zawjeyni laba sinfi man anfaqa qofkii bixiya zawjeyni laba yacni sinfi laba shay fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa u bixiyo nuudiya waa yani ilaahay darti jidkiisa ku bixiyo nuudiya waa loo dhawaaqaa min abwaabi abwaabiljannati baa looga dhawaaqaa jannada albaabadeeda yaa cabdallah ilaahay addoonkiiso haadaa kani khayrun weeyaan faman kaana min ahli salaati qofkii ahlu salaad ahaa duciya waa looga yeeraa min baabi salaati albaabka salaadaa looga yeeraa waman kaana min ahli ljihaadi qofkii ahlu jihaad ahaa iyo jihaadka yacni ku dhintay <clears throat> ahlu jihaad ahaa <clears throat> duciya waa loo yeeraa min <clears throat> baabiljihaadi baa looga yeeraa baabljihaadkaa looga yeeraa weliba isagaa ugu sareeya albaabka ugu sarreeya albaabada jannada sida riwaayadka qaar ay tilmaamayaan waman kaana min ahli siyaami qofkii ahlu siyaam ahayo soom badnaana duciya waa loo yeeraa min baabi rayaan baabu rayaan baab la yiraa baa looga yeeraa waman kaana min ahli sadaqati qofkii ahlu sadaqa ahaana duciya min baabi sadaqati baa looga yeeraa sadaqada albaabkeeda qaala abuubakrin radia allaahu canhu abuu waxa uu yidhi biabi anta wa ummii aabahay iyo hooyaday adaa lagugu furtaaye yaa rasuul allah maa calaa man duciya min tilka alabwaabi min daruura maa calaa man duciya qofkii looga yeeray dushiisa ma ahaanin min tilkal albaabi albaabadaas xaggooda looga yeeray min daruuratin wax dhiba korkiisa ma ahaanine nin albaabadaas mid kamida laga wacay dhib maba qabee fahal yudcaa ma looga yeerayaa axadun axad min tilka alabwaabi albaabadaas ma looga yeeraa kullihaa dhammaanteed ninkii hal laga waco dhib maba qabuu yiri muqadamo fiicano yani hormarsaday ninkii hal albaabo albaabada jannada looga yeero marka ninkii hoos looga yee ninkii albaabadaa looga yeeray albaab kamida wax dhibaba maba haystee rasuulkii ilaahay yani mid looga yeerayo albaabadaas oo dhan ma jira oo kulli laga wada wacayo qaala waxau yii nabiga sala allahu alayh ali wasalam nacam haa buu yiri wa arjuu waxaanan rajeynayaa an takuuna minhum inaad adiga kamid tahay kuwaas kuwa looga yeerayo albaab walba inaad adiga kamid tahay weliba riwaayo kale waxay leedahay maalin maalmaha kamidoo nabiga wuxuu yidhi yaa sadaqa la baxay abubakar ayidhi aniga yaa salaad tukada aniga yaa yani waxaan ujeeda yaa salaado sunno iyo yaa janaaso raacay aniga yaa sooman aniga yani acmaashii birigo dhan uu kulmiyey markaas nacam ayb marka waxa looga yeeraya albaabadaas o dhan waxay tahay waa ku wada sifaysan yahay soonuu ku sifaysan yahay jihaaduu ku sifaysan yahay sadaquu ku sifaysan yahay khayr oo dhan buu ku sifaysan yahay nacam walidaalika abubakar kaana afdalahum asxaabta ama ummaddan nebiga kadib ninka ugu fadliga badan buu ahaa nebiga kabacdi mutafaqu caleyh wacan sahli bni sacdin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal ina fi ljanati jannada dhexdeeda waxaa abaaban albaab yuqaalu lahu layra arayaan yadkhulu minhu saaimuuna kuwa saa'imiintaha ka galaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha saaim qofka marka muxuu ku noqonaa inuu faradkii guto sunooyinkiina ku daro laa yadkhulu minhu axadun axad kama galo hayruhum ayaga heyrkood ah yuqaalu waxaa la dhahayaa ayna saa'imuuna aawo kuwii soomanaa fayaquumuuna waa istaagayaan laa yadkhulu minhu axadun axad kama gala albaabkaas hayruhum aan ayaga ahayn faidaa dakhaluu haddii ay galaan uquliqa albaabka waa la xirayaa falam yadkhul minhu axadun axad kama galo muttafaqun calayhi wacan abi saciidin alqudriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam maa min cabdin addoon ma jiro yasuumu soomaayo yowman maalin fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ku soomaayo laba macno ayaa xadiidkan uu leeyahay marka fii sabiilillahi waxay tahay jihaadka dhexdiisa ku soomaayo asagoo jihaadna ku jiro soomanna macnaha marka waa sida degdegayso imaamuulbukhaarina wuxuu geliyey xadiidkan baabuljihaadoo ku keenay kitaabuuljihaad ayuu ku dhex keenay marka waa nin jihaadkii iyo soonkii labadiiba isla iskula yimid waay waxaa kaloo lagu macneeyaa fii sabiililah in loo jeeda ilaahay darti u soomaayo labadaas macno waa noqonaysaa hadda ninkii marka ilaahay dartiina u soomo soomanna jihaadkiina ku jira wax dhanba asagaa isku qaataba nacam qofkaasi nacam ayb wouna ka fadli badan yahay qofka soomo keliya qofka sooman keligiis asagaa ka fiican oo ka fadli badan ay maa min cabdin addoon ma jira yasuumu soomaayo yowman maalin fii sabiililah ilahay jidkiisa ku soomaayo marka jihaadka marka laga hadlayo lagu jiro soonka soonka lababa yacni way bannaan tahay qofku inuu soo isagoo yacni eh, inuu soomo yani haddii laysleeyahay jihaadkii ma loo awood iyo quwo looma heli karo oo labadii layskuma samayn karo in cadowgiina la muqaawameeyo lala diriro iyo in la soomo haddii soonka lagu daciifayo oo dadka jihaadaya ay ku daciifayaan oo dadka soomani marka ay ku marka eh, wuxuu leeyahay eh, naam marka soonku jihaadka marka lagu jiro laba xaalo unbuu yeelan karaa haddii laisleeyahay waa lagu daciifaa soonkii oo cadowgan lama yani lagama hortegi karo haddii la soomo waa lagu daciifayaa mana la wadi karo jihaadkii hadday tahay soonku waa qalaynayaan dadkii nacam way ka tegayaan waa jihaada mar dambea soonka la qalaynaa isaga nacam maxaa yeele maslaxada markaas taagane jihaadka ka muhiimsan maslaxadan kale nacam ilaa haddii meel walba cadow waxaysto soonna lama soomi karo salaadna lama tukan kara maogtahay nacam walidaalika sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah tataartu markay dimashik magaaladii dimashik ay soo galeen ku dhawaadkeeda ay soo gaareen ayaa marka iyagoo dadku aysan safar ku jirin oo magaaladoodii dhexdeeda ay ka dagaalamayaan oy ka difaacayaan tataarta wuxuu iftooday in layska daayo soonka nacam soonka iyo waxaa isku soo aaday waqtigaas halayska daayo ursoonka dib waa la qallaynayaa buu yiri dad baa markaas kasii shashakiyey markaasuu wuxuu sameeyey intuu ciidankii soo dhex galay ayuu asagii cabay biyihii nacam hortoodu ku cabay biyihii nacam dadkii marka waxay ogaadeen marka masaladii si fiican ay ugu yaqiinay ay ku heleen waa la dagaalameen tataartiina ilaahay waa ka bixiyey dhulkii waa ka guuleysteen soonkiina marka dabcan soon wuxuu noqday sidaas qallo marka ku ancam oo nabigana yani xadiidta qaarkood buuna xujaystay sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah oo nabiga xadiidkii uu yiri anagu beri cadowgan la kulmaynaa marka faray marka quwo iyo qofkii u helaayo marka yani inuu soomo qofka kalena aanu soomin marka quwadii marka waay mar walba marka wax la feerina waa quwadaas marka marka laleeyahy maa min cabdin yasuumu yowman fii sabiili illah soonku xaaraan maa waa la samayn karaa iyadoo jihaad lagu jiro waa haddii laysku keeni kara labadooda waa sida afdalka ugu fadliga badan wa waqacaadkii iyo dagaaladii muslimiinta ay guuleysteenna soonay un u badnayd nacam beder iyo tii kaloo yacni tataarta iyo kuwii kale yani lagula diriraayo yani alxamla saliibiya lagula dagaalamayo akharuhum waxay dhaceen ramadaan bay dhaceen nacam ayb marka waxau yidhi maa min cabdin addoon ma jira yasuumu yowman soomaya fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ku soomaya ilaa baacad allahu bidalika alyowmi maalinkaa sababkiisa ilaahay wuxuu uga fogeeyaa wajhahu wejigiisa cani naari naartuu ka fogeeyaa sabciina khariifan toddobaatan sano ayuu naarta ilaahay ka dheeraynaa qofkaas meel loo socdo muttafaqun caleyh wacan abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayh ali wasalama qaal man saama ramadaana qofkii ramadaan soomo iimaanan waxtisaaban iimaanan isagoo rumayn oo rumaynayo waxtisaaban ajartirsi oo ajar tirsanayo qufira lahu maa taqadama min denbihi dembigiisa wixii hormaray baa loo dhaafaa muttafaqun calayhi wacanhu radia allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalama qaal idaa jaa ramadaanu ramadaan hadduu yimaado futixat abwaabu ljanna jannada albaabadeeda waa la furaa wagulliqat abwaabu nnaar naarta albaabteedana waa albaabadeedana waa la xiraa wa sufidad waa la katiinadeeyaa waa la xirxiraa ashayaaiinu shayaaiintii muttafaqun calayhi oo waxaan dunuub iyo foolxumo iyo dhacayso ramadaan gudihiisay ku dhacay haddii shayaaiintii la xiro xadiidka kalea cadaynaya riwaayo kaleo wasufidad maradatu shayaaiin shayaadiinta kuwooda madaxa aada adag baa la xiraa shayaadiinta kuwooda madaxa adag ayaa la xiraa kuwa yareerka marka iyagu waa laiska daayaa marka kuwaas baa wax hallaynaayo nacam dadka qaarkood kuwaasaaba ka adagba nacam nacam ilaahayana dhinac mariya shayaadiin marka dadka qaarkood kuwaasaa marka dadkii ka adkaanayo walidaalika laakin waa un mawsim khayr mar walba kuwii ugu madax adkaa adii waa dareemay yani dadka muslimiinta waa laga dareemay nacam ramadaanku marka uu soo galo say yani cibaadada u qaabilayaan iyo say yani waxaa weeyaan kheyrka u imaanayaan iyo lamid ma ahan bilaha kale nacam maxaa yeele shayaadiintii baa laga xiray shayaadiintii baa laga xiray marka asbaabihiiba wax badan baa loo diyaariyey nacam laakiin kuwa kalena bilaha kalena waxaa laga rabaa inay asbaabahan ka faa asbaabahan inay ka faa wacanhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal suumuu liru'yatihi bisha aragtideeda ku sooma wa afdiruu liru'yatihi bisha aragtideeda ku fura laakiin waa kala duwan tahay soonka bisha aragtidiisa aragtideeda ku sooma marka laleeya hal qof haddou arko hal qof oo aan faasiq ahayn haddii uu bisha ramadaan arko waa la soomaa laakiin marka la furaayo bisha ramadaan laba inay aragto maxaa yeele cibaada laga baxaa markaan cibaadada yaqiin in looga baxo maogta waa cibaadadiyaa loo dadaalaa markaan laakiin marka hore soonka uu soo gelaayo cibaada la gelaa nacam labada kolba marka cibaadada soonkaa loo dadaalaa marna hal markhaatiyaa ku filan marna labowa shawaal labaa la rabaa marka hadday faasiqiin arkaan marka laba faasiqiin hadday arkaan wax laga yeelayo malahan ictibaar male waa laiska sooma cadli baa loo shardinaa marka ru-yadaana ilaahay ku xiro ru ku-xiridda ilaahay uu ku xira xikmadaa ku jirto maxaa yeele bishaan cibaadadan soonka nin kasta ilaahay waa ka rabaa nin xisaab yaqaan oo timetable haysto oo saacado iyo kombyuutare wax ku habaystay iyo ninaan waxaan dhanba aqooninoo baadiye geel ku raacdo labadooda soona laga wada rabaa labadooda marka maxaa udhexeeya bishaasa udhexeysa marka nin walba bishow fiirsana nacam ree baadiyina bishow arkaa ramadaan waa dhashay waa soomaa marka nacam kan magaalada joogana ramadaan waa dhashay bishii waa arkaa nacam marka acmaasha cibaadaadka ilaahay aragtibuu ku xiray xisaab kuma xirin walidaalika dadka yacni xisaabta uun isku dhiibay hadda yacni waa layska kaalmaysan karaa laakiin ma ahan yani muctamad in laga dhigto ma aha aqwaal oo muslimiintu ay taqaanana ma aha bal nabiga wuxuu yihi inaa ummatun umiyatun laa naxsib annaga carabtau ka hadlaya markaa udhex jooga annaga ummad umiyaan aan badannahay raannahay maaha in umiyadu fiican tahay maaha muslimku waa umi laleeyahay ee meeshii wadcigii nebiga uu joogay u ka hadlaa dadku waxay u badnaayeen dad qoraalka akhrisku ku yeeryahay markaasuu wuxuu yihi ma xisaabnuu yihi annaga ashahru haakada wahaakada bishu saan waayu saas soddon ama waa saan buu yidhi labaatan markuu sheegay far buu lahabay waa saasuu yiri sagaal labaatan bishu ama waa sagaal labaatan ama waa soddon marka ru'yadaasaa marka lagu xiray ru-yadaa lagu socona dad meelahan la yiraahdo lajnat liftaa dad wax iftooda oo oroba muslimiin yani lajno la kawanay oo waxay kaarrimahan yurub iyo xaalkeeda waxaas ka iftoodaan laleeyahay ayaa iyagu waxay yiraahdeen iftahan ru-yada iyo hadday iskhilaafaan xisaabta xisaabtaan la raacaa isaabta haddii nin muslima oo arko ama shan muslimiina xataa hadday dhahaan bishii ramadaana aragnay annaga oo la yaqaano khayr iyo wanaag lagu yaqaan suurtagalna ay tahay inay ramadaan noqoto berri oo kale cilmigan marka astrologyga isagana wuxuu sheegay calculationkii la sameeyey in aynan beri bisha dhala karin caawa bisha inaynan dhala karin kaas saasuu sheegay kan nasaan kan xisaabtaa la raacaya sababtoo ah dadkan waaa loo waxaa lagu xambaaraa inay ayaga istuseen ismoodsiiyeen oo kuleeyahay nacam waxaas waa ka kac waa wax ka jira ma aha qof muslim hadduu bisha sheego aragtidaasaa lagu soomaa suumuu liru'yatii wa afdiruu liru'yatihi nacam qofkaan aqooninba ka waran marka waxaan adiga aada sheegayso waxay noqo lahayd marka astrologyga inay waajib noqoto in la barta marka oo ninkii aan astrology barani waa dambaaba in la yidhaahdo sababtoo haddiiba cibaadadii lagu xiray wixii cibaadada lagu xiray waajib wixii lagu xiray waa waajib sooma isaguna ayb suumuu liru'yatihi waafdiruu liru'yatihi fain qubiya haddii marka yani waxaa weeyaan aada garan hadii laidinka daboolo fain gubiya calaykum haddii la idinka daboolo fa akmiluu dhamaystira ciddata shacbaana shacbaan tiradiisa halaathiina soddon muttafaqun caleyhi wahada lafdu lbukhaariy dadka meesha qofka meesha uu joogo inuu la soomo lana afuro sida fiican saas waay muslimka una khilaafin haddii marka dadka muslimiinta ay markaa ama ciidayaan ama ay yani soomay ama ay soomayaan oo kale bishiina dabcan ay ku dadaalayaan aragtideeda iyo waxaas <coughs> dadku marka inuu ilaaliyo ciiduna waxaa weeyaan waa shicaar iyo astaan diineed oo kaligaa ma muujin kartid hal masaajidna lagama muujin karo muslimka oo dhan baa isla muujin karaa ciiddii marka muslimka aa la nooshahay marka ay badankood ay ciidayaan la ciid hadday badankood soomayaan la soon haddaynan soomeynin hala soomin midnimada in la ilaaliyo wadan hiblaaye iyo wadan hiblaaye iyo ma ahan sidaasa ah yani tafaruqa in in la yareeyo saasay ku fiican tahay marka dadka muslimiinta meesha ay u badan yihiin asawmu yowma tasuumuun ayuu nabigu yihi walfitru yowma tufdiruun <clears throat> soonku waa maalinta aada soomeysaan soonku waa maalinta aada soomeysaan ciiddu eh, yani afurkana waa maalinta aada yani ka afureysaan mutafaqu caleyhi wahada lafdu lbukhaariy fi riwaayati muslimi fain quma calaykum haddii la idinka daboolo fasuumuu halaathiina yowma soddon maalmood sooma ramadaanku marka wuxuu ku sugnaada waa saas baabuljuudi dayaqdiibuu u baabyahay wa ficli lmacruufi macruufka oo la sameeyo walithaari iyo badin min alkhayri khayrka la badiyo fii shahri ramadaan bisha ramadaan wa ziyaadati ziyaado min dalika kaaga <clears throat> lasoo sheegay deeqdii iyo macruufkii iyo khayrkii fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe minhu min ramadaana ka mida wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxa u ahaa ajwad annaasi dad midka ugu deeq badan deeq marka laleeyahayna kheyrka oo dhan bou ku deeq badnaayo waay hadday noqon lahayd cilmi hadday noqon lahayd maal maal keliya ha u qaadanin hadday noqon lahayd wejigiisa oo dadka ku sadaqaysto waa badan tahay sadaqadu yacni anaga maal keliya qof la siiyo waa ka muhiimsan waa ka ballaaran tahay waxaa dhici karta nin inuu maal kaaga baahnin laakiin wejigaaga maanta u baahan yahay nacam dhibaateysan yahay dhibka aad wejigaah uga bixi karto waxaa dhici karta in m qofkan yani wax kaa rabo adaad wejigaagii wax ugu soo qaado ama wax ugu qabato inaa ugu qaban karto waa sadaqaysata wejigaagii inaa sadaqaad siisay sadaqada maal keliya yaan loo qaadan <clears throat> waxau yihi marka can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu ahaa ajwad annaasi dad midka ugu deeq badan ayuu ahaa wa kaana ajwada maa yakuunu intuu ahaanayo marka uu ugu deeqda badan yahayna fii ramadaana ramadaan xiina marka yalqaahu jibriilu jibriil ou la kulmaayo wa kaana jibriilu jibriilna wuxuu ahaa yalqaahu inuu la kulmaayo fii kulli leylatin habeen kastoo min ramadaana ramadaan fayudaarisuhu fa yudaarisuhu lqur-aana qur-aanka ayuu la akrin jiray nabigaa akrinaya waa dhegeysanaa jibriil baa akrinaya nabiga waa dhegeysanaa mudaarasadu saas fala rasuulullaahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka xiina yalqaahu jibriilu jibriil marku la kulmaayo ajwadu bilkhayri khayrka waa uga deeq badnaayo waa uga deg deg badnaa min ariixi lmursalati dabaysha la diray qofka waxaa laga qaadanaa oo kale ayaamaha yani iyo meela mawaasimta khayrka ama yacni marku la kulmaayo dadka khayrka badan inuu khayrka sii sameeyo si uu uga dhigto yacni wuxuu bartay si uu uga dhigto wacan caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa dakhala alcashru tobanka hadday soo gasho axya leyla habeenka waa nooleynaya waa iqada ahlahu ehelkiisana waa toosinaya washadda almizara guntigana waa adkeysanaya oo naagaha iyo waa ka dheeraanaya muttafaqun caleyhi baabu nahyi can taqadumi ramadaana bisawmin baabu nahyi iska reebid layska reebo ubaabya cadayntiisa can taqadumi ramadaana ramadaan kale horumarkiisa bisawmin lagala hormaro soon bacda nisfi shacbaana shacbaan nuskiisa ka gadaale ilaa liman ruux mooyaane wasalahu ku xiriirinaayo bimaa qablahu wixii kasoo horeeyey ow amase waafaqa waafaqayo caadatan caado caadadaasoo lahowsa usugnaatay bian kaana caadatuhu caadadiisu aaba inay ahayd sowma lithnayni walkhamiisi isniin iyo khamiis soonkeeda fa waafaqahu markaa u waafaqay tarjamadan dhowr xugunaa ku jirta faa-iido badan <coughs> mid waxay tahay baabu nahyi can taqadumi ramadaana bisawmin ramadaan intaan la gaarin soon in lagala hormaro goormaa soonkaas la diidaya wuxuu yihi musanifku bacda nisfi shacbaan shacbaan markuu shan iyo toban gaaro wixii ka dambeeyo inaadan soon la imaanin sunno ah nacam ilaa liman wuxuu ka reebay ruux ma ahane wasalahu bimaa qablahu wixii ka horreeyey kusoo xariiriyey macnaha waxaa weye nin shan iyo tobankii hore ee shacbaan maalmo kasoo soomay oo kuwa dambena ku daba qabanayo inuu ku daba qabta rabo wuxuu ka rabaa yani waxay tahay nebigu shacbaanka aada u soomi jiray riwaayadka qaar waxay leeyiin kaana yasuumu shacbaana kullahu shacbaan oo dhan waa soomi jiray nebiga qaar waxay leeyiin kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan nebigu shacbaan waa soomi jiray ilaa wax yar ma ahane cumraan ibnu xuseyn bau arkay markaasu yii asumta ma soontay sarara shacbaan shacbaan maalmihiisa dhexe ma soontay marka shacbaanka soonkiisu yani marka maadaama nebiga uu in badan soo soomi jiray wuxuu leeyahay ninkii horey kasoo bilaabay soonkaas shan iyo tobanka dambe waa ku dari karaa isaga kaas waa ka saaray o waafaqa caadatan lahu ama caado wuxuu lahaa isniin iyo qamiisuu soomi jiray waa iska wadi karaa isaga xataa shacbaan hadduu shan iyo toban gaaro kadib isniintiisa iyo qamiistiisa waa wadanaya maxaa yeele ninkan waxa uu qasdaya shacbaan maahna waa isniin iyo qamiis waay maalmahaas waran qasta sida marka xooga badan tarjamada waxaa fiican inay tahay shacbaan shan iyo tobanka dambe waa la soomi karaa oo xadiidka uu keenayo dhahayo yani nabiga caleyhi isalaatu wasalaam ida intasafa shacbaan falaa tasuumuu waa xadiid munkar oo nakaara ay ku jirto imaam axmed sida uu tilmaamay axmed ibnu xambal raximah llah ayb xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyeenna waa ko ku bilaabi doono waay laa yataqadamana axadukum ramadaana bisawmi yowmin aw yowmeyni waxaa la diiday keliya bisha ramadaan in lagala hormaro hal maalin soonkeed ama laba maalin soonkeed haddii marka lagu yiri war ramadaan maalin ama labaha kala hormarin shan iyo tobanka kadib waa soomi kartaa soo ilaa shan iyo tobanka kadib ramadaanku maalin iyo laba kama dhinna maalmo badan baa ka dhiman moogta waa iska wadan kartaa adiga marka soonkaada keliya waxaa iska ilaalinaya markay ramadaanku ka dhiman tahay maalin ama laba waxaa iska ilaalisaa todoba sideed iyo labaatanka shacbaan sagaal labaatanka shacbaan iska ilaali ha soomin maalmahaas shiicadu ayagu maalmahaas waa soomaan waxay u soomaanna waxay tahay ixtiyaad soon intuu naga fakalahay shacbaan aan soonno cibaadada caqligaas kuma socota nacam cibaadada sida ilaahay u jideeyay u soconaysaa nacam lama ogola xataa walidaalika sawmu yowma shaki xataa waa la reebay sawmu yowma shakiga waa la reebay oo qofku inuu yiraa ramadaan fakado intuu noqon lahay shacbaan la soomay ha noqdo ma soconaysa waxaasna yowmu shakiga maxaa la yiraa isaga yowmu shakiga waxaa la yiraahdaa waa maalinta shacbaan maantaoo kale uu sagaal iyo labaatan yahay waxaa dhici karta habeen caaw inay bisha dhalato beri ramadaan tahay inaynan dhalaninna waa dhici kartaa cirkana waa daboolan yahay cirkiina waa daboolan yahay cirku marka haddii daruur ay dabooshay ayna dhici karto beri ramadaan inayna noqonina ay dhici karto yowmu shaki kaasaa la dhahaa ama culammadu waxay ku daraan yowmu shaki waxaa la yidhaahdaa iyadoo sidaasoo kale ay tahay ayaa bisha waxaa arkay hal nin oo faasiqa bis wax kale oo bisha arkay male hal nin oo faasiqa bisha arkay shaki waa dhici karta inuu run sheega inuu been sheegayo dhici karto ma la soomaayo laakiin waa yowmu shaki maalintaas waa la dhahaa labadaas iyo yowmu shakiga lagu tilmaamay haddii cirkan daruur aynan ku oolin la fiiriyey bishii laga waayo yowmu lama dhaho waa jasman inay shacbaan taha loobaa adii inta maalintiio saxwi ah yani cirkiio yani eh, yani daruur aynan ku daahnayn inta bishii la raadiyey la waayey waab shacbaan iyada taas waa la hubaaba markaas ee marka shakiga uu imaan karo waa marka cirkuna uu daboolan yahay oo ay dhici karta bishii inay baxday soo baxday lakin aan la arag soonku marka isaga waa kaasa wacan abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sala allahu aleyh ali wasalama qaal laa yataqadamana axadukum midkiin inaanu kala hormarin ramadaana ramadaan bisawmi yowmin maalin soonkeed aw yowmeyn ama laba maalin soonkeed ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane rajulun nin kaana yasuumu inuu soomayo sawmahu soonkiisa cadada u ahaa falyasum dalika alyawma maalinkahaiska iska sooma qofka can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam laa tasuumuu qabla ramadaana ramadaan hortiis ha soomina suumuu liru'yatihi ku sooma yani ramadaan hortiis ha soominina idinkoo ramadaan ka wado saasa waxaa la diidaya nacam ramadaan intaan la gaarin ka hor ha soominina calaa sabiili inay ramadaan tahay ha u soominina waay ayb maxaa le nabigu shacbaanka waa soomi jiray ilaa wax yar ma ahani ayb laa tasuumuu qabla ramadaana ha soominina rabilaha qofku yani suumu liru'yatihi yani sunnada nebiguna ma ahayn inuu saddex bil isku xijiyo oo soon ah. nacam dadka qaarkood waxay soomayaan rajab oo dhan waxay ku darayaan shacbaan oo dhan ramadaanoo ku qabanaa marka qofkaas marka waxay leeyihiin qofkaas waa boqol soonay leeyihiin nacam boqol maalmoodoo kale soomay ama maal yani qabla rajab maalmo ka hor wax camal bilaabaya aduu boqol maalmooduu xera yani soonka habkaas u socdaan inago hadda ka hadlaynaa soonkaas yani joogtada saas oo saddex bil laysdabagedinayo laysdabagelinayo hadiga nebiga mid maayo sal allahu aleyh ali wasalam biqadi nadar qof lagu magacaabay ka hadli maayo naam si kale waxu fahmayaan naam laakiin soonka habkaas u socdo maya isaga kaas sunnada ka mid maa ayb wuxuu yihi marka eh, yasuumuu liru'yatihi waafdiruu liru'yatihi fain xaalat duunahu fain xaalat hadday kala teedo duunahu cirka sokadiisa hayaayatun daruur faakmiluu halaathiina yowma soddon maalmood dhamaystira rawahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanu saxiix alghayaayatu bilgayri almucjamati wa bilyaa lmuhanaati min taxtu almukarara wahiya saxaabatu waa daruurta wacan abi hureyrata radia allahu canhu qaala qaala rasul lah sal l slam idaa baqiya haddou haro nisfun nis haddou ka haro min shacbaana shacbaan falaa tasuumuu ha soominina rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanu saxiix ayuu yihi tirmidi ayb xadiidka imaam axmedse waxaa weyaan sida buluqulmaraamka ibnu xajar uu leeyahay wastankarahu axmedu imaam axmed xadiidka munkar buu ku tilmaamay wacan abilyaqdaan cumaar ibni yaasir radia allahu canhuma qaal man saama qofkii soomo alyowma aladii yushaku fiihi maalinta lagu shakinaayo yowmu shakigana waa soo sheegay laba siyood unbuu ku imaan karaa cirkiyo daboolan daruur ay dabooshay oo la arki waayey ay dhici kartana beri in shacbaan soddon noqdo ama kow ramadaan ay noqoto yowmu shaki waa ama nin faasiqaa bishii arkay wax kaloo arkay waa la waayey yowmu shaki waa iyadoo laftirkeeda kii arkay laakin muxuu yeelaa ninkii arkay oo bishii indhaha ka qaada isagoo gooni u sooma waa qarsana soonkiisa ila isaga maogtaha waxaa lagula xisaabtamaa ogaalkiisa maogtaha laakiin dadkan warkiisa ma yeeli karaa ninkan nin iska faasiqa man saama qofkii sooma alyawma aladii yushaku fiihi maalinta lagu shakisan yahay faqad casaa abalqaasim nabi maxamed buu caasiyey sala allahu alayh wali wasalam rawaahu abu daawuud watirmidiy qaala xadiidun xasanu saxiix baabu maa yuqaalu cinda ru'yati lhilaali baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu baab yahay yuqaalu la dhahayo cinda ru'yati lhilaali bisha ramadaan marka la arko hilaalka marka la arko yani marka bisha la arka caadi ahaanba marka bisha la arka maxaa la dhahaya can dalxata bni cubaydillaahi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh ali wasalama kaana wuxuu ahaa idaa ra-a alhilaala bisha haddii uu arko qaala wuxuu dhahaya allaahuma yaa allahu allow ahillahu ilaahu dhali bisha caleyna anaga dusheena ku dhali bilmni nabadgelyo noogu dhali waliimaani iimaan ilaahu noogu dhali wsalaamati nabadgelyo walislaami islaamnimo rabbii wa allah rabbi aniga rabbigay iyo warabuki ama rabuka adiga rabbiga allah weeyaan hilaalu rushdin wakhayrin huwa isagu hilaalu rushdin hanuun bishiis waay wa khayrin iyo khayr bishiis rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan ayb <coughs> xadiidka marka waa isagoo mursal soo aroora shaahid kalena waa leey min xadiid ibni cumar oo daarimi u warinayay iyo ibn xibaan marka xadiidka shawaahidiisu saxiix ku noqona ayb ducadan buu marka qofka akhrisanaya allaahuma ahillahu calaynaa bilamni waliimaani amni iyo iimaan hadda yani kala horumarintan ma keenaysa yani tartiib oo bilamni waliimaan marka laleeyahay iimaanka iyo amniga iimaan amnigaa fiican iimaankaa yani laga fiicanya ma ahan macnaheeda dadka qaaraa saas u fasiro laakiin waxaa weyaan iimaan haddii la waayo waxuu amniga kugu taraayo ma laha iimaan haddii la waayo amniga waxuu taraa maba leh hadaad iimaan weysa naar baad ku waareysaa soo walciyaadu bilahi haddii qofku amni oo waayo la waa iska dhimana haduu dhinta la soo muminoo dhimana ahy wsalaamati wlislaam nabadgelye ee islaam rabbi warabuka allah hilaalu rushdin wa khayr waa waa yani wax fiicana ayuu saadsana baabu fadli suxuuri suxuurta fadligeeda cadayntiisiibu baab yahay wa taakhiirihi dibdhigeeda maa lam yakshaa hadduunan ka cabsanin duluuca alfajri fajarka soo bixidiisa laba tarjamo suxuurta fadligay leedahay tan kale in la dib dhigo gadaal loo dhigo haddaan laga cabsanin waawi inuu kugu soo baxo can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sal l ly slam tasaxaruu suxuurta fa ina fi suxuuri suxuurta barakatan baraka ah muttafaqun caleyhi suxuurta suxuurta baraka ayaa ku sugan muttafaqun calayhi barakada ku sugan marka waa siyaabo badan ugu sugan tahay qofkii waa soo kacaya oo markuu soo kaco waa waxaa laga yaabaa inuu ilaahay xuso ajir inuu salaad tukado waa ajar inuu duceysto waa ajar waa xilliga ilaahay soo degaayo subxaana watacaala ayb waxyaabahaas oo dhan waa wada ajar waa nebigii sunadiisa waafaqa waa ajar kale gaaladii soonkeed soonkooda khilaafaa ile nebiga waxau yihi faslu maa beyna siyaamina wa siyaam ahlilkitaabi aklatu saxar annagii ahlu kitaab soonkeenna waxaa u dhexeeyo suxuurta oo la cuno waa ku xoogeysanaysaa bishii maalinkii dhammaa waa adkeysa kartaa nacam ayb oo ibnu xajarka wuxuu leeyahy qofka haddaanu haddii uunan suxuuranin meeshuna ay meel adag tahay oo yacni saacaduhuna dheer yihiin qorax kulul jirto waxaa dhacaysa qofka inay dabeecadda ka xumaato markuu baahdo dabeecadda qofka xoogaa ka xumaanay nacam ee markaas kan ku dhac kan dil kan caay oo gala nacam laakiin haddoo suxuurta waa ka badbaadayuu leeyahy waxaas oo dhan barakada waa culamadu aaday u tiriyeen tiradii badan bay ka sheegeen wacan zayd bni thaabitin radi allahu canhu qaal tasaxarnaa maca rasuulilah nabigaan la suxuuranay sala allahu alayh waali wasalam uma qumnaa ila salaati salaadan u istaagnay qiila waxaa la yihi kam kaana beynahumaa imisaa udhexaysay salaada iyo suxuurta qaala qadru khamsiina aaya konton aayadood intii laga akriyo ayaa suxuurtii iyo salaadiiba udhexaysay mutafaqu caleyh wacan ibni cumara radi allahu canhuma qaala kana kaana lirasuulillahi rasuulka waxaa u sugnaaday sala allahu aleyh ali wasalam muadinaani laba mu-adin bilaalun bilaal iyo ibnu umi maktuum iyo ibnu umi maktuum faqaala rasuulu llahi sal ly slam rasuulka waxau yihi ina bilaalan habee bilaal yuadinu adinu bileylin habeen bau adimaa fakuluu cuna washrabuu caba xataa yuadina ilaa uu ka adimo ibna umi maktuum bilaal aadaanka horu adimaa aadaanka horena habeen u dhacaa marka bilaal marka uu adimo iska cuna habeen baad weli ku jirtaani ilaa ibnu umi maktuum uu ka adimo walam yakun ma ahaanin beynahumaa iyaga dhexdooda labadooda aadaan ilaa an yanzila haadaa kan inuu dego wayarqaa haada kanna oo koro unbaa udhexaysay laakiin waxaad u qaadanaya ogow ilaa an yanzila haada wayarqaa haada yani bilaal marka laa ilaha ila allahu yidhaha inuu soo degayo ibnu umi maktuum koraayo allahu akbar allahu akbar bilaabayo sidaa ma ahan macnaha macnaha xadiidka waxaa weyaan ilaa yar qaada wayanzila hada waxay tahay ibnu umi maktuum nin dhoolaaba ahaa ma arkaay waagu inuu beriyay in kale ma arki jirin riwaaya sidaa dhahaysaba naam oo ma adimi jirin ilaa in la yira asbaxta asbaxta waagi waa beriye waa beriye nacam marka waxaa weyaan bilaal markuu adimo habeenkii meesha koruu ku adimaa waa iska fariisanaa marka adaankii habeenkii adimay waa iska fariistay ilaa waagu ka dila waagu marku cadaado yuu soo degaa marka ibnu umi maktuum waqtigii waa la gaaray salaadii subax waa kora isaga marka ilaa an yanzila hada wayrqa hada saas waa macnaheeda iyaga aadaankooda waxaa u dhexeeyey naam waxbaa u dhexeeya intuu bilaal addimo ayuu meeshiisa iska fadhin jiray hadhow marka waqtiga la gaaro subaxa kan waa soo degayaa bilaal ibnu umi maktuumna waa sii koraa marka saas macnuhu ma ahan marka u dhameeyo hore ka bilaabi jira hadii hore marka u dhameeyo hore ka bilaab waqti waaba waaba lagu jiraa see wax loo cunaa marka mutafaqu caleyhi wacan camr bn alcaas radi allahu canhu ana rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalam qaal faslu maa beyna siyaamina anaga soonkeenna iyo wa siyaami ahlilkitaabi ahlukitaabka soonkooda waxa u dhexeeya aklatu saxar suxuurta cunideeda rawaahu muslim baabu fadli tacjiili lfidri afurka dadejintiisa fadligeeda wamaa yufdiru canhu iyo waxa ku afuraayo wamaa yaquuluhu iyo waxa uu dhahayo bacda ifdaarihi markuu afuro kadib can sahli bni sacdi radia allahu canhu ana rasuul llahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal laa yazaalu naasu dadka ka zuuli maayaan bikhayrin khayr inay ku sugan yihiin maa cajalu lfitra afurka intay dadejinayaan muttafaqun caleyhi dadku intay afurkooda dadejinayaan khayr bay ku sugan yihiin shaki iyo lama rabo waa la dadaala inta la yiraha dadka shan daqiiqo loogu daro iyo toban daqiiqo lagu sii dara oo la yiraahdo yani ayagoo sooman intay yani yani ayagoo sooman intay cuni lahaayeen ayagoo affuran ha iska af haystaan caqli waay kaas diin ma ahan kaas waa ugu daraa iyo laba daqiiqaan ugu daraa iyo saddexaan ugu daraa ma fiicna yani waa fiican waxay tahay qoraxda haddii la fiiriyo ay dhacdo meesha qoraxda laga arki kara wa meeshaan qoraxa laga arkaynin iyada dabcan taqwiimka iyo qiyaasta waa lagu soco karaa ayb waxaan marka xaada la fiirinaana ma ahan oo qofku inuu yirahdo inuu xaadiisa timahaa fiiriyo uu yirahdo weli xaadda waa loo jeedaa lama kufur lama gaarin weli korow koraa qoraxdii oo dhacday ay iska sii cadaysanaa maanta dhan yani qoraxdii waa dhacday xaadii buu saa u fiirina xaadda goormaan la arkaynin markay madoobaato waa habeenka u madoobaada cinda ishtibaaki nujuum waayo xidigaa marka isdhexgalaan unbaa xaadda la arkaynin xadiidkii raafic ibni khadiij wuxuu ahaa maqribay tuka jireen markay salaada maqrib tukadaan kadib waranka la tuuro meeshuu ku dhacayo waa ujeednay shiikan xaad iska feerina marka maxay tahay n ayb marka dadka aadaanka haddii loo dhiibo dad jahli u saaxiiba ama yacni aynan dad weydiinaynin in ayaga dadka weydiiyaana laga rabaa de xataa ay waxba ka aqoonin hadday yaqaanaanna sida ay u yaqaanaan inay u wadaan marka xadiidku marka waxaa weyaan afurka in la dedejiyo tilmaama walidaalika eh, suxuurtana la akhiro dabcan sida hadda aan soo marnay ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu leeyahay xilligeenu leeyahay waqtigeenna dadkii afurkii waa daahinayaanu yiri suxuurtiina waxaa weyaan aaday usoo hormarinayo nisfuleylka wixii ka dambeeya iska adimayaan waa la suxuurana marka walidaalika qalat fiihim lbaraka barakada waa ku yaraatay yiri dadkeena waqtigiisii uu ka hadlaa dadkeeni barakada waa ku yaraatay yiri maxaa yeele afurka ma dedejiyaan suxuurtana waa ma dib dhigaan dadkan hadduu arki lahay ka waran marka xaada fiirsanayo xilligiis cilmiyaa jira culamaaba joogta nacam ragoo isaga lamid yahay iyo ragoo isaga yani waxaa joogeen waaweynba xilligiisi nacam waana marka ummadda khayrkeeda waxaa ku jiraa sunnada ay waafaqda marka wacan abi cadiyata qaala dakhaltu ana wamasruuqun anii masruuq baa galnay calaa caaishatan u galnay radia allahu canha faqaala lahaa masruuq masruuq ibnu ljdac ayaa wuxuu ku yiri rajulaani laba ninoo min asxaabi maxamedin sala allahu aleyh waali wasalam ka mid a kilaahumaa labadoodaba laa ya-luu can ilkhayri khayrka ka gaabin maayo axaduhumaa midkood yucajilu lmaqriba maqribkuu dadejiyaa walifdaara iyo afurka walaakharu ka kalena yu-akhiru lmaqriba maqribkuu dib iyo walifdaara afurka ka waran bay dhaheen marka laba nin oo asxaabi maxamed ah oo labadoodaba khayrka aan ka gaabineynin ninna xoogaa maqribka dib u dhigo iyo afurka midna maqribka iyo afurka yani dadejiyaa yani dadejis marka lugaamn waqtiga soo galo fa qaalat waxay tiri man yucajilu lmaqriba waliftaar afurka iyo maqribka yaa dadejiyo qaala wuxuu yihi cabdullaahi yacni ibni mascuud cabdullahi ibni mascuud waay faqaalat waxay tiri haakadaa kaana rasuululahi sal l slam rasuulka sidaan buu ahaa sala allahu alay ali wasalam yasnacu inuu sameynayo nebigu sidaan buu yeeli jiray bay tiri kaasaa too ayaa marka toosan rawaahu muslim qowluhu laa ya-lu ay laa yuqasiru aan ka gaabineynin fi lkhayri khayrka aan ka gaabineynin caaisho marka midkaasay garta siisay siaan u dhow xaq waxaa dhici karta saxaabigan kale xadiidka inaanu soo gaarin ama waxbaa dhici karaan wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam qaala allahu caza wajal alla wuxuu yidhi axabu cibaadii addoomadeeda kuwa loogu jacayl badan yahay ilay ani xaggay acjaluhum fitran kuwa afur dadejiska badan acjaluhum kuwa dadejiska badan fitran xagga afuridda rawaahu tirmidiy qaala xadiidun xasan wacan cumar bni lkhadaab radia allahu canhu qaala qaala rasul llahi sal l ly slam nabigu wuxuu yihi idaa aqbala leylu habeenka hadduu soo qaabilo min haahunaa meeshaan yani dhinaca bari waay wa adbara nahaaru maalinkiina uu daba jeediyo jeesto min haahunaa meeshaan uu ka jeesto waa qorax dhac habeenka xagoo kasoo qaabilaana wuxuu kasoo qaabilaa meesha qoraxda kasoo baxday bariga xagee maalintu ay ka daba jeedisaana qorax dhac ayb wa adbara nahaaru min haahuna waqarabati shamsu qoraxdiina ay dhacdo faqad afdara asaa'imu ninkii soomanaa waa afuray yani faqad afdara asaa'imu afurkiibau galay waay waqtigiisa waxaa kaloo lagu macneeyey faqad afdara saa-imu waaba afuray ama wax ha cuno ama yownan cunin maag unbuu iskaga afuran yahan u soomeeya u afhaystaa labada macno waa lyn xukman waaba nin afuray ile soonku maalin unb maalintuu ku dhamaadaa soonka soonkaaga waa dhamaaday adi unbaa iska afhaysto <coughs> wacan abi ibraahim cabdillahi bn abi awfa radia allahu canhuma qaala sirnaa maca rasuulillahi an la socnay sala allahu aleyh wali wasalama wahuwa saa'imun isagoo sooman falamaa qarabat shamsu qoraxday markay dhacday qaala libacdi lqowmi dadkii qaarkood baa waxay dhaheen yaa fulaanu hebelow anzil deg hebelow deg fajdax lanaa noo qoosh fajdax noo qoosh lanaa anaga yani sawiiq iyo wax ay wateen iyo yani in biyo loogu daro loo qoosho mushaari camal looga dhigay yaa fulano hebelow nzi inzil deg inzil deg waa nacam hamzada hamzatulwasle waa nacam inzil deg fajdax lanaa noo qoosh marka qooshid oo sawiiqii iyo yani baalkan yani daangada la shiiday waay sawiiqa biyo lagu dara marka la qoosho sidii marka laga dhigo mushaarix lamida jileecsan oo kale qaala yaa rasuulallah rasuulka ilaahi low amsayta haddaad galabaysan lahayd weli lama gaarin yani low amsayta <clears throat> hadday qoraxda kuu dhici lahayd qaala waxau yihi inzil deg fajdax lanaa noo qoosha qaala waxa uu yihi ina calayka nahaaran ina calayka dushaada waxaa nahaaran weli maalin baa kuu dhiman rasuulka ilaahay qaala waxau yihi inzil deg fajdax lanaa noo soo qoosh buu yihi orod bax qaala fanazla waa degay fajadaxa lahum waa u qooshay fashariba rasuul lahi sal l slam rasuulka waa cabay uma qaala wuxuu yihi idaa raaytum aytum lleyla haddaad habeenkii aragtaan min haahunaa meeshaan aa ka aragtaan mashriq waa faqad afdara saaimu yani saaimkii ninkii soomanaa waa afuray wa ashaara biyadii gacantiisa wuxuu ku ishaaray qibala almashriqi qorax soo bax ayuu ku tilmaamay yani ina calayka leylan ina caleyka nahaaran markuu leeyahay waxaa laga yaabaa ninka saxaabiga inuu asaga islahaa weli maalintii baa wax ka hareen iftiin iyo waxyaabahaas inuu arkayay nebiguna uu ogaa inay maalintii dhamaatay qoraxdii dhacday yani hadday qoraxdii dhacdo iftiinba ha jira haddii la doonay waa la afura qawluhu ijdax bijiimin uma daalin uma xaa-in muhmalateyni ay ikhlid isku dar yani qoosh asawiiqa sawiiqii bilmaa biyo ku dar ikhlid isawiiqa sawiiqii daangadii ku dar ama saloolkii bilmaa biyo ku dar wacan salmaana bni caamirin adabiyi asaxaabiyi radi allahu canhu can nabi sal l slam qaal idaa afdara axadukum midkiin hadduu afuro falyufdir calaa tamrin midkiin hadduu afuraa timir ha ku afuro fain lam yajid haddaanu helaynin falyufdir calaa maain biyo ha ku afuro fainahu dahuurun fainahu biyuhu dahuurun wax lagu waa wax yani qofka nadiifiya rawaahu abu daawuud watirmidiy waqaala xadiidun xasanu saxiix wacan anasin radi allahu canhu qaala kaana rasuulu sal l slam rasuulka wuxuu ahaa yufdiru inuu afuraayo qabla an yusaliya intaanu tukanin intuunan tukanin ka hor afuri jiray calaa rudabaatin rudab timir qoyan buu ku afuri jiray fain lam takun rudabaatin haddii rudab aanay jirin fa tumayraatun timiro yaryar buu ku afuri jiray fain lam takun tumayraatun timiro yaryar haddaan la helaynin xasaa waa kabanayay xasawaatin dhowrka boosho oo min maa in biyo ah rawahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiidun xasan ayuraana sanadkiisuna waa xasan wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala alihi sabi slm